alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm cala nabiyina mxamedi wcala alihi wsaxbihi wslm wbacd qaala imaamu malik raximah اllah alqadaءu fi istihlaaki اlcabdi luqaطa ida iltaqطa cabdu luqaطaة faاstacmalaha waاstanfaqaha famaada yajib calayhi tijaaha hadihi اlluqaطة alati akalaha qaala yaxyaa samictu maalikan yaquul almru cindanaa fi lcabdi yajidu luqadata fayastahlikuhaa yani yastacmiluha wayunfiqu aw yastanfiqu minha qabla an tabluga alajala aladii ujila fi luqata yani qabla an tasila ila almudda alatii kana yajibu inshaaduha fiiha istacmalahaa qabla almudda wadalika sanatu annaha fii raqabatihi hadihi tatacallaqu fii raqabatihi fatubaacu raqabatuhu min ajli hadihi alluqaطة alati akalaha ima an yucطiya sayiduhu hamana ma stahlaka gulaamuhu faإida tacallaqat alluqaطaة fii raqabatihi faina الsayida yukhayaru fi shayئayn maa humaa ima an yucطiya sayiduhu hamana mastahlaka gulaamuhu ima an yadfaca hamana hadihi luqada alatii akalahaa gulaamuhu yani cabduhu hada khiyaar wa ima an yusallima ilayhi gulaamahu wa ima an yusallima ilaa saaxibi luqadati gulaamahu fayabiicuhu fii luqadatihi wain amsakahaa in amsakaa alghulaamu alluqatata lam yastacmilhaa qabla asana bal anshadahaa khilaala sanatin wain amsakahaa xataa yaأtiya alajalu aladii ujila fi lluqatati uma istahlakahaa bacdamaa carafahaa caaman kaamilan qaal kaanat daynan calayhi cala alcabdi yutbacu bihi hada yataxawalu ila daynin fii dimmatihi walaysa fii raqabatihi qaal kaanat daynan cala alcabdi yutbacu bihi bilcabdi walam takun fii raqabatihi walam yakun calaa sayidihi fiiha shay bal asayid laa calaaqata lahu bima akalahu maadaama anahu carafahaa sanatan uma akalahaa bacda tacriifi caaman alqadaau fi dawaalli jamcu daalla albahaa'im alatii tadillu can saaxibiha hibilan aw baqran aw ganaman qala maliku can yaxya bni saciid can sulaymaana bni yasaar ana haabita bna daxaaki alansaariyi ahbarah anahu wajada baciira bilxarati faaqalah anahu wajada baciira bilxara walxara hiya alxijaaraة الsuud alati kanat fi sharqi اlmadinaةi الnabawiyaةi wa fii garbiha faaqalahu rabadahu uma dakarahu lcumara bni اlkhadaab faamarahu cumar an yucarifahu ثalaaثa maraat calaa nada caamin kaamil yucarifu ثaلaث maraat fii أwl الsنة fii wasaط الsنة fii akhir الsنة faqaala lahu haaبit inahu qad shagalanii can baycatii shagalanii can masractii hada yaxtaaج ilى aلtacriif fi اljawaamiع amaam اljawaamiع alaswaaq almujtamacaat qad shagalanii can baycatii faqaala lahu cmar arsilhu xayثu wajadtahu إida ma tastaiicu an tucarifaha خلال هذا العام أرسله اتركه وضعه حيث أخذت منه حيث وجدته قال مالك عن أحمد بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال هذا موقوف وهو مرفوع أيضا حديث مرفوع من أخذ ضالة فهو ضال طيب alaa yajuuzu akhdu luqata faida jaaza akhdu luqatati calaa xasabi ma afhamanaa xadiidu zayd bni khaalid kayfa yuqaalu ina man akhada luqadatan aw daalatan fahuwa daalun qaaluu hada yatacallaqu biniyati almultaqir fain iltaqataha cala anahu yucarifuha ثم يستعملها بعد التعريف على أن صاحبها إذا جاء أعطاها هذا لا شيء فيه لكن هذا قالوا في من أخذ ليستعملها في الحال قبل أن يعرفها وقالوا أيضا وقوله ضال لا يقصد به الضلال الذي هو ضد الهدى والإيمان وإنما المقصود الضلال يعني الخطأ هذا رجل مخطئ لأن هذا ليس طريق الضوال أو اللقط فالطريق الشرعي لأخذ اللقط أن يعرفها ثم يملكها بعد التعريف wahada rajul aladi akhada yakulahaa muqdi walaa shaka annahu muqdi qaaluu fayuqaalu hada fulanun daalun yani daalun can dariiq wahuwa muqdimun fi dalika walaysa macnaahu anahu daalun can dariiqi اlhuda wاliimaan qaala maalikun anahu samica bna shihaab yaquul kaanat dawaalu libili fii zamaani cumara bni lkhaaabi ibilan mu'abbalatan wa qaaluu mu'abbalah yacni lmuttakhada lilnasli laa liltijaarati walaa lilcamal bal hiya almujahaza liltanaasuli watakaafur kaanat ibilan mu'abbalatan tatanaataju tanaataju laa yamasuha axad laa yaqrabuha axad xataa ida kaana zamaanu cuhmaana bni cafaan amara bitacriifiha yani sanatan uma tudac faida jaaa saaxibuhaa uctiya hamanuhaa idan fii zamani cumar ma kaana axad yatacaradu bal kaana tatakaafaru wayacrifu annaasu ana hadihi dawaan uma fii zamani cuhmaan tagayara alamr faamara bacda tacriifi an tudaac uma tuxfadu hamanuha liasxaabiha qaala albuni fi tafsiiri muwaa wadalika ana zamana cumar kaana aslaxa min aladii bacdah falamaa waliya cuثmaan ra'a annaasa qad dakhalahum اtagayur fakhashiya an tustabaaxa dawaalu faamara bibayciha wa xabsi famaniha cala arbaabiha wa fii hada ishaara ilaa ana الأحكام الاجتهادية تتغير بتغير الأحوال لا يقال هنا في زمان عمر كانت الضوال هكذا لماذا أمر عثمان ببيع ذلك قبل أن يقال هذا ينظر إلى الزمن تغير زمن فإذا تغير زمن وتغيرت الحالة حالة هذا يحتاج إلى اجتهاد جديد فاجتهد عثمان فأدى اجتهاده إلى أن هذا أحفظ لأصحاب الأموال لأموالهم فإنها إذا عرفت سنة تباع وتحفظ ثمنها وتكون أمانة لدى بيت مال المسلمين باب صدقة الحي عن الميت صدقة عن الميت قال مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه سعد بن عبادة ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو فحضرت أمه الوفاة بالمدينة tuwufiyat ummuhu fi lmadiinati faj'atan faqiila lahaa awsii awsii faqaalat fiima uusii inama almaalu maalu sacdi hada almaalu aladi cindi maalu sacdi fakayfa uusii biay shayin uusii فكيف أوصي بأي أي شيء أوصي فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا يعني بستان مزرعة صدقة عنها لحائط fii jawaazi sadaqati alxayi can ilmeyit laa yaxtalifu alculamaau fii dalik wa annaha mima yantaficu almeytu biha wa kafaa bilijtimaaci xujatan qala whada min fadl illahi cala acdaadihi almu'miniin an yudrikahum bacda mowtihim camalu lbiri walkhayri bigayri sababin min laa tasabab wamaca dalika yasilu ilayhim hada almacruuf aladii yu'manu canhum qaala walaa yalxaquhum wisrun yacmalhu gayruhum hada min fadli laa yalxaquhum alwisru wayalxaquhum alajru ayb qala maliku can hishaam bni curwata can abihi can caaishata zawji nabiyi sala allahu alay wasalam ana rajula qaala lirasuuli illaah sala allahu alayh wasalam ina ummii iftulitat nafsuhaa wa fii riwaayati nafsahaa shay qiil ina ummii iftulitat nafsahaa maa araadu nafsahaa hada calaa ana iftalata yatacaddaa ilaa mafcuulayn yatacaddaa ilaa mafcuulayn falmafcuulu thaani yakuunu mansuuban faida qiila maala iftalata zaydun camran nafsahu saraca nafsahu almafcuulu thaani faidaa guyir yusbix almafcuulu thaani mansuuban wa yumkin an yuqaal nafsuha cala ana nafsuha hiya naib alfaal wa uraaha low takalamat tasadaqat afa atasadaqu canha faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nacam tasadaq canha qaala huna aydan laa khilaafa bayna culamaai ana sadaqata alxayi can ilmayiti jaa'iza marjuwu nafcuha wa qabuuluha ida kaanat min ayib bas laabud an takuna asadaqa min maalin ayib waaxid maala nabiic dukaan aw ilqaaq aw ilkhumuur aw maa ashbaha dalika min almuxaramaat wuu yaquul ana atasadaqu can ummi aw can waalidi laa faa'idata min dalik fain allaha laa yaqbalu ila qayib walaysa asadaqatu cindahu min baabi camali ilbadani fii shay falaa yajuuzu liaxadin an yusalliya can axad waxad yaquul ana usalli rakcatayn can waalidi aw can ummi mumkin mumkin cinda bacdi innaas laakin huna yaquul la hada laysa min camali ilbadan البدن والذي يصل إليهم عمل البدن فلا يجوز لأحد أن يصلي عن حد وجائز له أن يتصدق عن وليه وعن غيره يعني في فائدة يعني الصدقة لا تنحصر في الأولياء بل يجوز أن يتصدق عن قريبه وعن بعيده وهذا مما ثبتت به السنة ولم تختلف فيه الأمة ثم ذكر أن أفضل الصدقة في الأحاديث المشهورة الماء لأنه جاء في بعض الأحاديث عليك بالماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن عبادة أن يسقي عنها الماء قال مالك انه بلغه ان رجلا من الانصار من بني الحارث من الخزرج تصدق على ابويه بصدقه رجل تصدق على ابويه بصدقه فهلك مات الابوان fawaria bnuhuma almaal lama maata alabawaani rajaca almaalu ilaa man ila lmutasadiq wahuwa naklun fasa'ala can dalika rasuul اllahi sala اllah alay slam faqaala qad ujirta fii sadaqatika wakudha bimiiraafika asadaqa ajzaat canka lakinahaa rajacat ilayka bilmiiraaf fakhudha bilmiiraaf بالميراث وفي هذا الحديث رجوع الصدقة بالميراث laakin sabaqa anahu laa yajuuzu alrujuuc fi sadaqati fi gayri lmiiraas falaa yajuuzu licabdin ra'aa maala sadaqatahu an yastawhiba miman acطaahu aw ra'aa sadaqatahu tubaac laa yajuuzu lahu an yashtariha أيوة هنا يقول وجاز له أن يتصدق عن وليه وعن غيره وهذا مما ثبت به سنة لأن الحديث قال لما قال الرجل لبيك عن شبرمة قال من هو قال قريب هذا القريب يعني ليس فيه نص أنه وارث القريب يدخل فيه الوارث وغير الوارث طيب